على آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله باب البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه وهو أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغلط نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii ajruumiga ahaa gaar ahaan waxaynu ku guda jirnay marfuucaat lasmaa asmaada la rafciyo ayaynu ku guda jirnay oo sheekhu uu ka soo sheekeynayey wuxuuna inoo soo tilmaamay marfuucaat lasmaa toddoba inay yihiin buu inoo tilmaamay toddobadaasi waxaynu soo qaadanay lix kamida mid waxaynu soo qaadanay alfaacil waxaynu soo qaadanay almafcuul اladi lam yusama faacilu waxaynu soo qaadanay almubtada wa khabaru waxaynu soo qaadanay smu ismu kana ismu kana wa akhawaatuha waxaa kaloo ynu soo qaadanay khabaru ina wa akhawaatuha waxay noo dambeeyeynu ku guda jirnay oo ka toddobaad ahaa tawaabicdii markaa tawaabicda lafdooda afar sii noqda nacti iyo cadaf iyo tawkiid iyo bedel saddex baynu soo qaadanay waxaynu soo qaadanay nacti waxaynu soo qaadanay cadaf waxaynu soo qaadanay tawkiid kii u dambeeyey tawaabicda marfuucaaddana ugu dambeeyey buu doonaya sheekhu caawa inuu noo tilmaamo baabkana wuxuu kaga waramayaa sheekhu khulaasadiisu ay tahay laba masale uu kaga waramaya labada masale uu kaga waramaya almasalaة اlأulى masalada koobaadi waxa ay tahay dikru maa yatbacu fiihi اlbadlu almubdala minhu waxa bedelku uu ka raacayo mubdelu minhuga laga bedelayo waa masalada koobaad ee uu ka waramayo masalada labaad ee uu ku tilmaamaya baabkan waa dikru aqsaami اlbedeli bedelku inta uu qaybsamana uu ku tilmaami doonaa sheekhu markaa bedelka xagga luqada waxaa lagu idhahdaa alciwad ciwad weeyaan xagga luqada ciwad baa lagu idhahdaa xagga isilaaxa waxaa la idhaahdaa ataabicu almaqsuud bilxukmi bilaa waasitati baynahu wa bayna matbuucihi waa taabic waa raace xukunka meesha yaalana isaga ayaa looga qastiyayaa بلا waasidatin baynahu wa bayna matbuucihi isaga oo taabica iyo matbuuca uu raacayo wax u dhaxeeyaana ma jiraan markaa marka aynu nidhaahno taabic waa jinsi oo tawaabicdii oo dhan buu kala midaysan yahay tawaabicdii oo dhan ayuu kala midaysan yahy wa waa jinsi marka aynu nidhaahno almaqsuudu bilxukmi marka aynu nidhaahnona waa fasal waxbuu saarayaa wuxuu saarayaa cadfulbayaankii iyo nactigii iyo tawkiidkii iyagu waxay ahaayeen mukamilaat maqsuudka ayay iyagu dhamaystirayeen iyagu maqsuud may ahayn markaynu nidhaahno bilaa waasidatin baynahu wa bayna matbuuciina cadfu nasaqiibaad aynaga baxaya oo taabica iyo matbuuca waxa udhexaynayey de xuruuftii xuruufulcadafkae sida raajixa sheekhu toban buu sheega sagaalka ahaa ayaa udhexeeya marka haddee bedel tacriif lagudhaa saasaad ohanaysa luq ahaan waa alciwad xagga istilaaxana waa altaabicu almaqsuudu bilxukmi bilaa waasitati baynahu wa bayna matbuucihi kaasaa bedel la ydhahda haddaba sheekhu waxa uu yidhi idaa ubdila marka la bedelo ismun ismi marka la bedelo min ismin ismi laga bedelo aw ficlun ama ficil la bedelo min ficlin ficil laga bedelo tabica waa raacayaa huwa bedelku hu ay minhu ka xaggiisa laga bedelayo waxa uu ka raacayaa fii jamiici icraabihi icraabkiisa oo dhan ayaa u ka raacaya masaladii koowaad buu kuu sheego wuxuu ku yidhi haddii ismi la bedelo oo ismi laga bedelo waxaa hore ee mubdelu minhugu haddii uu ismi yahay taabica dambe ee bedelkiina uu ismi yahay ama mubdelu miniga hore ee wax laga bedelaya uu ficil yahay bedelkii dambena uu noqonayo waa taabice ficil icraabtii oo dhan buu ka raacayaa bedelku mubdelu hore so saxiix raabtii aynu garanayna maxay ahayd de awjuulraabkii aqsaamraab oo dhan weeyaan waa rafcihii waa nasbihii waa khafdihii waa jazmihii ila ficil baa ku jire intiiba uu ka raacaya macnihina wuxuu noqonayaa idaa kaana almubdelu minhu marfuuca kaana albadelu marfuuca mubdelu minhuga hore ee wax laga bedelaya haddii uu marfuuc jaa zaydun akuuka jaaa zaydun akuuka mubdelminhug waa kee waa zaydka bedelka oo taabicihiina waa kee waa akuuka somayna fahmi haddaba eeg mubdelminhuga hore de waa faacil faacilku waa muxuu aan jiray marfuuc buu aan jiray bedelka dambe oo taabiciina muxuu noqonayaa de marfuuc buu noqonayaa limaada dee mubdul minhu wii hore laga bedelayaba waa marfuuc markaa jaaa ficlu maadin mabni cala fatxilah maxal lahu min alcraab zaydun faacilu marfuucu biqaama wacalaamatu rafci damatun daahiratu cala akhiri liannahu ismun mufradu munsarifun akuuka badelu min zayd wاlbadelu yatbacu lmubdela minhu fi rafci wacalaamatu rafcihi alwaawu niyaabata can dama liannahu ismu min alasmaai اlhamsa whuwa mudaafu kaafu damiiru mutasilu mabniyu calى اfatxi fii maxali jarin mudaafu ilayhi wa taasi waa markuu marfuuca wain kana اlmubdelu minhu mansuuba kana اlbadelu mansuuba mubdelu minhugu haddii uu mansuub yahay bedelkuna wuxuu noqonayaa mansuub buu noqonaya tusaale akaltu arakiifa uluahu akaltu waxaan cunay arakiifa laxooxdii baan cunay uluow saddex meelood meel baan dhaadhiciyey aye haddaba arakiifadan hole waa mubdelu minhugii wax laga bedelaya sooma ya maxay dabdisan tahay xaaladay ku sugan tahay waa maxay ma marfuucba ma makfuudba ma mansuubba waa mansuub sooma bedelka dambe ee uluna waa nasbinana marka maxaynu odhananaa akaltu arakiifa uluahu baan odhanana uluhu ma odhan karna de limaada mubdelu minhuga hore ayaa mansuuba bedelkuna u ku raacaya mansuubu noqonaya wa isaga iyo mansuuba wain kana almubdelu minhu makfuuda kana albadelu makfuuda mubdelu minhu war haddii uu makfuud yahayna hadda halkan sharaxana waad ila fahansanti bay la tahay waa fi jamiici icraabi de kana albadelu makfuudan bedelkuna makfuud buu noqonaya tusaale acjabatnii akhlaaqu muxammadin khaalika acjabatnii waxa iga yaabisay akhlaaqu muxamedin ninka muxamed akhlaaqdiisaa iga yaabisay khaalika abtiga akhlaaqdiisaa iga yaabisay maxalu shaahidkeenu waa maxay acjabatnii iska dhaaf aye akhlaaq waa faal akhlaaqu mudaaf muxamedin mudaaf ilay sooma haddaba muxamed maxaa ka dambeeya bedel oo taabica sooma waa khaalike khaalika muxamed baynu ka bedelanaa muna makfuudhayn maxamedka hore mugdalminiyu dee khaalikana khafdi oo maxaad ohanaysaa khaalika baad ohanaysaa khaalaka iyo khaaluka midnaha odhanine khaali ka dhe saw saddex ma hayno wain kaana almubdelu minhu majzuuma kaana albedelu majzuuma mubdelu minhuga hore haddii uu majzuum yahay bedelkuna muxuu noqonayaa majzuum buu noqonaya in tusalli tasjud lilaahi yarxamka ah, in tusalli haddii aad tukato intu maxay shaqayn jirtay shardiya ahayd sooma ficlo shardi maxay qaadan jirtay jawaabu shardi in tusalli haddii aad tukato tasjud haddii aad sujuuddo lilaahi ilaahay aad u sujuuddo yarxamka allah wuu kuu naxariisani halkaa waa inaad kala fadhaan saddex ficil baa meesha yaalla in tusalli waa ficlu shardigii tasjudanaa daba bedelade tasjudanaa bedela ya wuna jasmisan yo de ficilka hore ayaa jasmisan tusalli baa jasmisan tasjuudna wa idinka arkayna waa saxiix ulaakra jismi wa ka muuqda yarxamkana waa jawaabu shardigii waka marka fi jamiici icraabigii u ku raacaya iyadoo tafsiil ah waa sidaasay noqonaysaa haddii uu marfuuc yahay noqonaya haddii uu mansuub yahay noqonaya haddii uu makfuud ama majruur yahay noqonaya haddii uu majzuum yahayna majzuum noqonaya waka culumay wuxuu yidhi markaa sheekhu idaa ubdila marka la bedelo ismun ismi marka la bedelo min ismin ismi laga bedelo aw ficlun ama ficil la bedelo min ficlin ficil laga bedelo tabica waa raacaya tabica waa ficil maadi faacilkiisii waa mustatiro wuu qarsoon yahay damiirkan hadda jooga caynka ka dambeeya ee bariskii waa mafcuulkii marka labada damiir waxay u kala noqonayaan ka mustatirka ihi wuxuu u noqonayaa bedelka kan bariska ee mafcuulu bihigina wuxuu u noqonayaa mubdelu minhuga laqmada markaa iska ilaaliya idaa ubdila marka la bedelo ismun ismi marka la bedelo min ismin ismi laga bedelo aw ficlun ama ficil la bedelo min ficlin ficil laga bedelo tabica waa raacayaa huwa bedelku wa damiirka qarsoon hu ay almubdela minhu ka isaga xaggiisa laga bedelaya ayuu raacaya fii jamiici icraabihi mubdelu minhuga icraabtiisa oo dhan buu ku raacayaa bedelkii hadaba basiid bay laqmada iska ilaaliya tarkiibku waa sida halkaa masladii koowaad bu inoo sheegay oo ah dikru maa yatbacu fiihi badlu almubdala minhu yatbacu lbadelu almubdala minhu fii waaxidi min arbaca mid afar ka mid unbuu ama dee rafcunbuu ka raacaya ama wuxuu ka khafdo ama wuxuu ka nasbo ama jismuu ka raacaya labaad buu doonaya inuu inoo sheego maxay ahayd dikru aqsaami albadel soo wuxuu yidhi wa huwa bedelku arbacatu aqsaamin afar qaybood wey sida mashhuurka ah ee caamkaa bedelkii waa afar qaybood bedelu shayi min ashayi ay alqismu lwalu qeybka koowaad bedelu shayi waa shay oo la bedelo min ashayi shay laga bedelo waa bedelu shayi min ashay wa bedelulbacdi min alkuli waalqismu thaani qaybka labaad bedelulbacdi waa badh oo la bedelo min alkuli kuli laga bedelo wاlqismu thaalitثu qeybka saddexaad bedelu اlاجtimaali koobsashada bedelkeedii weeyi wاlqismu الraabicu qeybka afraad bedelu اlghalطi gefka bedelkiisii weeyi aqsaamtii bedelku sheekhu inoo sheegay wuxuuna yidhi bedelku wuxuu u qaybsamaa waa afar qaybood bu sida mashhuurka ee caamkaa waa afar qaybood markaa mashhuurkaa ah, muqaabil waxa u ah waa shan bay leeyihin culimada qaarkood waa shan bay oo waxay ku daraan hadda bedelulbacdi min alkuli baynu haynaa soo ma bedelulkuli min albacdi baa jiray leeyihin ah, bedelulkuli min albacdi baa jiray leeyihin kolkaa waxa kaiir ah bedelulbacdi min alkuli bedelulkuli min albacdina waa qaliil bay insha alla waynu gaari doonaa kutubta damaan ku arki doonaa waxyaalahay u daliishanayaan iyo waxa weeyaan xagga damban ku gaari doona raxima allahu acdum man dafanuuha bisajtatana alxata alaxaani abyaadaasay u daliishan jireen iyo beyt xaggan hoose inoogu qoran kaanii hadaata albayni yowma taxamalu ladaa samuraati lxaa'i naqifu xandali waa mucalaqaadii adabkaan ugu tegi doona waa abyaada ibnuqays weeyaan insha allah waxay ugu jeedaan xagga damban ku gaari doona waad sii ogaanaysa markaa muqaabil mashhuurka waxa u ah kaa shanaad baa jira bay oo ah bedelu kuli min albacdi laakiin waa qaliil waana gaari doonaa insha alla afartan baad haysanaysid waa yahay bedelu min ashay saddex magac buu leeyahay bedelu min ashay waa la dhahdaa bedelulkuli min alkulina waa la dhahdaa bedelulmutaabiqna waa la dhahdaa maxamed ibnu maalik u bixiyey saddexdaa magac buu leeyahay haddaba daabidkiisu waa sidee sidaan u garan karaa daabidkiisu waxa weeyaan an yakuna albedelu musaawiya lilmubdli minhu fi lmacnaa an yakuuna albadlu bedelku waa inuu yahay musaawiyan mid la siman lilmubdli minhu ka isaga laga bedelayo fi lmacnaa xagga macnaa waa inuu kala siman yahay oo waa maxay bedelka iyo mubdelu minhugu wax keliya looga wada jeedaa way ka wada dhacayaan hadda waan fahnay ma tusaale wuu soo wadaaye jaaa qaama akuuka imika qaama zaydun akhuuka laba ismaa meesha inoo yaala midi waa mubdelu minhu oo waa zayd midna waa bedelo oo waa akh waana bedel kuli min alkuli ama bedel shayi min ashay ama bedel muaabiq daabidkiisina waxaynu nidhi bedelka oo ka damba iyo mubdelu minhuga oo ka hore ah ayaa shay keliya ku wada dhacaya zaydda nin buu ku dhacaya akhana zayd waxa ku dhacaya ninka abuu ku dhacaya saxiix walala soo basiid ma oo basiid bay tahay marka markii hore waxaa laguu sheegay magiciisa markii dambena waxaa laguu sheegay in waxaad isku tihiin oo walaalnimoa markaa shay keliya ku wada dhacaya akhu zaydun buu ku dhacaya zaydna nin ku dhacaya daato nin ayuu ku dhacaya markaa shay keliya ku wada dhacayaan bedel lkuli min alkuli daabitkiisu waa ka an yakuna albedelu musaawiya lilmubdeli minhu fi lmacnaa daabitka waad iska waka kaa waxaa la idhahdaa waa bedel lkuli min alkuli ama bedel shayi min ashay ama bedel muaabiq bedel muaabiqaasana fiican in lagu magacaabo ama bedelu shayi min ashay waaya almaa la gelin karaa alkuli iyo albacdi iyo insha allah culimadu way isku hayaane xagga dambe ayaynu ku gaari doonaa wa bedelu lbacdi min alkuli waa badh oo kuli laga bedelo barh baa kuli laga bedelaya markaa eeg barhkaa bedelka noqonaya kuliguna mubdelu minhu wuu noqonaya waana saa ula socotaan tusaalead ku fahmaysaa eeg akaltu arakiifa uluahu eega arakiifa waa mubdelu minhugi waana kuli ulukuna waa bedelkii oo waa bacdigid waa bacdigii markaa daabitkiisu kana muxuu noqonaya an yakuna albedelu bacda min almubdeli minhu bedelka dambe qayb ka mid ah waa inuu yahay mubdelu minhuga hore waa basiid bay la tahay soo ma mubdel minhuga hore qayb ka mid ah waa ama haba la sinaado ku doona ha noqde adu qayb kamid waa inuu yahay de an yakuna albadelu bacda min almubdeli minhu oo iminka tusaalead ku fahmaysaaye thulu canjeerada marka saddex meelood loo qaybiyo meel baan cunaad leedahay saxiix walala dee waa bacdi kamida rakiifka thulukan aad cuntay thulukan aad cuntay dhaadhicisay rakiifka bacdi kamida weeyaan sooma marka waa bedel lbacdi min alkuli raabit baana isaga loo shardiyaayo raabidkii wakaa ul wakaa la socda Ah, raabid u munaasab ah weliba mubdelu minhuga hore waan garanay kaasina waa kii labaad bedelulijtimaal baa yimiday bedelulijtimaal maxaa tahay bedelulijtimaalku waxa weeyaan kullina kama dhaxayso bacdina kama dhaxeeyo laakiin si kale iskugu xidhan yihiin bedelka iyo mubdelu minhugu ah, an takuuna bayna albedeli wاlmubdeli minhu irtibaaط bigayri اlkuliyati wاljuز'iya bedelka iyo mubdelu minhuga waa inuu ka dhaxeeyo isku xidhnaasho kulli aan ahayn juzina aan ahayn kulli aan ahayn oo aan ahayn bedelulkuli min alkuli juzina aan ahayn oo bedelulbacdi min alkuli aan ahayn bxayu siday suuragal ku noqonaysaa bxayu yashmal lmubdelu minhu calى اlbedeli aw اlbedelu calى اlmubdeli minhu mubdelu minhuga ayaa koobsanaya bedelka ama bedelka dambaaba koobsanaya mubdelu minhuga tusaalaad ku fahmiya nafacanii zaydun cilmuhu zayd iyo cilmi baa yaalla zayd waa mubdelu minhu cilmiguna waa bedelkii irtibaad kama dhexeeyo kulligii irtibaad juziina kama dhexeeyo sooma ma laakiin maxaa ka dhexeeya ijtimaal cilmigan ku anfacay yaa shamlistay ee kusoo tabcoo soo bartay zayd dee zayd buu ku dhex jira cilmigii sooma markaa yaa koobay maanta bedelkii mubdelu minhu waa koobay waanigo kule bixayu yashmalu lmubdelu minhu cala lbedeli iminka waxaa koobsanaya bedelka mubdelu minhuga hore oo cilmiga dee zayd buu tacaluq la leeyahay oo zayd baa soo bartay ama bedelkaaba koobsan kara mubdelu minhuga tusaale suriqa zaydun zayd baa la xaday siyaabuhu dharkiisii baa la xaday Ah, meshu maxaa yaala bedel iyo mubdlu minhu ka hore ee zayd ihi waa mubdlu minhugii ka dambena waa bedelkii maxaa ka dhexeeya ma zayd ba ayaa koobi kara dharka mise dharkaa wax kooba de dharkaa kooban soma dharkaa koobay oo zayd u dhex galaa soma dharkaa shamlinaya de soma markaa kaana yaa koobay bedelkii dambaa koobay mubdlu minhugii hore kaana maxaa la dhahdaa bedel itimaal baa la dhahdaa bedel ijtimaal baa la dhahdaa maxaa u dambeeya bedelulhalad baa u dambeeya ulimay bedelulhalad baa u dambeeya bedelulhaladku waa maxay bedelulhaladku waxa weeyaan ma ukira ma dukira fiihi اlأwalu halطa uma dukira athani liizaalati dalika اlhalai waa maa dukira fiihi اlأwalu halطan lafdiga hore eed ku dhawaaqda si haladu kaaga dhacay saxiix ile laba lafdi baa meesha yaale lafdigan horena la soco waa mubdelu minhuga hore mubdelu minhugan hore ee aad ku dhawaaqday si qaladu kaaga dhace uma jeedinba in isaga ku dhawaaqdi uma ukira ani kii labaad baa la sheegay ka ma la socotaan waa la socda waa bedelka dhe bedelka weeyaan maxaana loo sheegay liizaalati dalika alhalai haladkaa dhacay ee ka hore aad ku qaldantay zuulin meesha laga zuulinayo oo laga saarayo darteed baa loo sheegay ka dambe ee bedelka tusaaleaad ku fahmaysaa yeeg ra'aytu zaydan alfarasa zayd iyo alfaras ba meesha taalla zayd waa mubdelu minhu farasna waa bedel haddaba lafdigan hore ee zayd ah uma baaba jeedin markii hore inaad tidhaahdid ee waxaad doonaysa inaad tidhaahdid ra'aytulfarasa baad doonaysa inaad tidhaahdid kadibna waad ku qaldantay oo zayd baad meeshii dhigtay markaad zayd meeshii dhigtay eed ku khaldantay kii aad doonaysay inbaad daba dhigaysa ile faras baad doonaysa inay ku dhawaaqday soo maxaa la odhanaya kaa dambe dee bedel baa la odhanaya ka horena maxaa la odhanaya mubdelu minhu baa la odhanaya waka maa dukira fiihi lwalu galطa uma dukira athani liizaalati dalika algalai waka tusaalayaasha aynu eegno qaama zaydu akuuka qaama ficlu maadin mabniyu calى اlfatxi la maxala lahu min alicraab lianahu ficlu maadin zaydu faacilu marfuucu bqaama wcalaamaةu rafcihi damaة ظaahiraة calى akhirihi liأnahu smu mufradu munsarifu akuuka badlu min zayd wاlbadlu yatbacu lmubdla minhu fii rafcihi wcalaamaةu rafcihi alwaaw niyaabaة can الdamةi liأnahu sm min alasmاء الhamسة wahuwa mudaaf wاlkaafu damiir mutaصil mabniy calى اlfatxi fii maxali jari mudaafu ilayhi bedelkaa magicii bedl shay min shay baa la dhahda wakaltu arakifa uluahu akaltu ficlu wafaacil xad ficli akl akl ficlu maadi mabniyu calى الsukun lاtisaalihi bdamiiri rafci mutaxariki mabniyu calى sukun la maxala lahu min alcraab lanahu ficlu maadi wtaau damiiru mutaصilu mabniyu calى اdami fii maxali rafcin faacilu baa la odhanaya arakifa mafcuul bihi mansuub maynaan gaadhin weli iska dhaaf uluثa waa bedel wاlbdl yatbacu almubdla minhu fi naصbi wcalaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة calى akhiri ثuluث mudaaf wlhaau damiir mutaصilu mabniyu calى اdami fi maxali jari mudaafu ilayhi bedelkaana maxaa la dhahdaa bedel bacضi min alkuli baa la dhahdaa wanafacanii zaydu cilmuhu nafacanii nafaca ficlu maadi mabniyu calى اfatxi la maxala lah min اcraab lأnhu ficlu maadi wnuunu nuun اwiqaaya lأnaha taqi ficla can اlkasra mبنiy عlى اkسr la mحل lh min اعrاab لأnhu فicl wاlya ضميir mتصل mبني عlى الsukun في maxali نصb mafcuul mqdm maynaan gaahin weli زayd faacil faacilkaynu gaarne marfuuع bاlficl وcalaamaة rfci dmة ظaahiraة عlى akhiri لأnhu sm mfrad mنصarif cilm badl min زayd y wاlbdl yتبc almbdl minhu fي rfci وcalaamaة rfci dmة ظaahiraة على آخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع في محل جر مضاف إليه بدل كان محل هذا بدل الاشتمال بال هذا imika maxaa mushtamila kee wax koobay se kee la koobay mubdelka mubdelu minhuga hore wax shamlinaya bedelkana imika waa la shamlinaya wara'aytu zaydan alfarasa ra'aytu ficlu wa faacil raabtoodan dhamaystir akaltu waa lamid tahay zaydanna maynaan gaadhin alfarasa inkastoo iska mafcuulta lakin weli maynaan gaarin de mansubaad maynaan dhigan ba weli alfarasa waa bedel wlbedelu yatbacu almubdela minhu fi nasbi calaamada nasbida lakin waan soo dhiganay wacalaamatu nasbi fatxatun daahiratu cala akhiri waana bedel lhalad aradta laqmadaan ku celiya adaba wa huwa bedelkii arbacatu aqsaamin afar qaybood weeyi mubtado soo qadara alqismu اlwalu qaybka koowaad bedelu shayi waa shay oo la bedelo min ashayi shay laga bedelo wاlqismu thani qeybka labaad bedelu lbacdi waa badh oo la bedelo min alkuli kuli laga bedelo wاlqismu thalitثu qeybka saddexaad bedelu اlijtimaali koobsashada bedelkeedii weeyi wاlqismu الraabicu qeybka afraad bedelu lgalطi gefka bedelkiisii weeyi wadalika tusaale naxwu qawlika ay naxwu maquulika wa odhaahda aad tidhi qaama waxa kacay zaydun zayd baa kacay akhuuka baa kacay aad tidhi wa akaltu waxaan cunay arrakiifa canjaaradii baan cunay hulusahu saddex meeladow meel baan cunay aad tidhi wa nafacanii waxa i anfacay zaydun zayd baa i anfacay cilmuhu zayd cilmigiisii baa i anfacay aad tidhi wa ra'aytu waxaan arkay zaydan zayd baan arkay alfarasa baan arkay aad aradta waxaad doonaysay an taquula inaad tidhaahdid alfarasa ay ra'aytu farasa faraskii baan arkay inaad tidhaahdid baad doonaysay oo fakalidta waad qaldantay faabdelta waad bedel qaadatay zaydan zayd baad bedel qaadatay minhu ay min alfarasi faraskii baad ka bedel qaadatay halkii faras aad doonaysay inaad ku dhawaaqdid ayaad khaldantay oo maxaad keentay zayd baad keentay kadibna lafdigii aad doonaysay umaad xagga dambe dhigaysaa laqmadiisi iyo tarkiibkiisi waa intaa wuxuuna ka warramaya laba masalo keliya waa dikru maa yatbacu lbadelu almubdela minhu iyo dikru aqsaami lbedel wuxuu ka warramaya labada masalo xalay mise masle inu aysan saddex iyo soddon labadaa ugeeya ah, min bidaayat اlkitaab ya ila intihaai marfuucaat اlasmaa shan iyo soddon masle inu aysanaa aynu idin khulaaseeye baab marfuucaat baa dhamaade baab cusub baa la geli doonaa baabulkalaam wuxuu kaga warramayey maskaxa soo jeediya saddex masalo almasalaة اlأulى tacriif اlkalaam almasalaة الthaniya dikru aqsaami اlkalaam almasalaة الthalitثa dikru calaamaati aqsaami اlkalaam baabkii labaad wuxuu ahaa baab اlicraab wuxuu kaga warramayey saddex masalo almasalaة اlأulى dikru tacriif اlicraab almasalaة الthaniya dikru aqsaami اlicraab almasalaة الthalitثa dikru lmucrabaat lix baan haynaa baabkii labaad wuxuu ahaa baabu macrifati calaamaati licraab baabkii saddexaad cafwan wuxuu kaga waramayey laba masalo dikru calaamaati aqsaami licraab dikru mawaadici calaamaati aqsaami licraab toddobaan haynaa sooma imsaan haynaa sideed baan haynaa fasalkaa ku xigo hal masalo u ka waramaye taqsiimu lmucrabaati ilaa qismayni qismi yucrabu bilxarakaati wa qismi yucrabu bilxuruuf sagaal masalaynu haynaa sooma baabkii saddexaad baabkii afraad wuxuu ahaa baab lafcaal wuxuu kaga warramaya saddex masalo dikru tacriif alafcaal dikru aqsaami alafcaal dikru axkaami alafcaal waa imisa labiyo toban masle in haysana baabkii shanaad wuxuu ahaa baabu marfuucaat alasmaa kadibna wuxuu kuu sheegay baab kasta gaar ahaan buu kuugu sheegay oo oh, waxa u soo horeeyey baab lfaacil waxaana uu kaga warramay laba masalo dikru tacriif alfaacil dikru aqsaam اfaacil ugeeya afar iyo toban maslanu haynaa baabkii labaad ee marfuucaadu wuxuu ahaa baab lmafcuul aladi lam yusama faacilu wuxuu kaga warramaya saddex masalo dikru tacriif lmafcuul aladi lam yusama faacilu masalada labaad ee baabkaasi uu ka warramayey atagyir ah, alxaasil fi lficli almabniyi lilmafcuul iyo dikru aqsaami lmafcuul aladi lam yusama faacilu saddexdaa ugeeye afar iyo tobankii toddobiyo toban baabulmubtada walkhabar bay noogu soo xogya wuxuu kaga warramaya afal masalo dikru tacriifi lmubtada dikru tacriif lmubtada waad odhan kartaa dikru tacriif lmubtadaina waad odhan kartaa dikru tacriif alkhabar masalada labaad dikru aqsaami lmubtada dikru aqsaami alkhabar afartaa ugeeye toddobiyo tobankii koob iyo labaatan masalo waxaa noogu soo xigay alcawaamil adaakhila cala lmubtadai walkhabar baabkaasina wuxuu koobsanayay shan masalo camalkay qabanayaan markaynu eegno saddex baa ka soo baxayey maa yarfacu lmubtadaa wayansib lkhabra waa kaniyo walaalaheed maa yansib lmubtadaa wa yarfacu lkhabra waa ina iyo walaalaheed ma yansibuhumaa macan waa danna iyo walaalaheed iyo laba ka soo baxaya naskigay samaynayaan takyiiru ismi lmubtadai wاlkhabri iyo takyiiru xukmi lmubtadai wاlkhabri labada maslo ugeey koob iyo labaatanki shantaa maslo lix iyo labaatan masalo haynaa waxay noogu soo xigay nactigii wuxuu kaga warramay saddex masalo masalada koowaad waxay ahayd dikru maa yatbacu fiihi nactu almancuuta masalada labaadna waxay ahayd dikru aqsaami macrifa masalada saddexaadna waxay dikru tacriifi annakira oo laba tacriifu u sheegay tacriifun xaqiiqiyun wa tacriifun taqriibiyun saddexdaa masalo u geeyey lix iyo labaatanki sagaal iyo labaatan soo ma waxay noogu soo xigay cadafkii laba maslo kaga waramay dikru maa yatbacu fiihi macuufu almacuuf alayhi iyo dikru xuruuf اcafi oo tobannu yidhi sida raajixana sagaal aynu ka dhignay labada maslo ugeeya koob iyo soddon waxaa inoogu xigay baabu tawkiid laba maslo kaga waramay dikru maa yatbacu fiihi lmukidu almuakada iyo dikru alfaadi tawkiid labada maslona ugeeya saddex iyo soddon caawa oo cashirkeena aynu marayna wuxuu ka warramay laba maslo labada masle maxay ahaayeen dikru maa yatbacu fiihi lbadelu almubdela minhu iyo dikru aqsaami lbedel labada masle ugeeya shan iyo soddon masle inu culimay waxaana inoo gabagabooday baabu marfuucaat alasmaa wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk